نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وإن يضف جمع ومفرد يعم والشرط الموصول ذا له انحتم منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد النفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف وخصص العام بخاص وردا كقيد مطلق بما قد قيدا ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي wain yudaf haddii la idaafeeyo jamcun jamac wa mufradun iyo mufrad yacum wuu camimayaa caam buu noqonaya washartu shardigii iyo walmawsuulu mawsuulkii daakan oo cumuumka ah ayaa inxatama laasimay lahu isaga u laasimay dhowrka baydiga ka laaban kitaabka mu'alifku wuxuu kaga hadlayaa qawaacid dhowr ah oo ku saabsan usuul fiqiga qawaacid usuuliya maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay waxa loo yaqaano dilaalaat اlalfaad dilaalaat اlalfaad yani alfaadda sharciga iyo macaanida ay ku tusayso min xayثu اlcumuum khusuus iطlaaq taqyiid dhinacyahaasuu ka hadlayaa badankeed marka waxay ku saabsan tahay ama kulligeed baa la dhihi karaa qawaacid usuuliya waxay u baahan tahay marka <clears throat> inuu ruuxu waxoogaa ilmaam u leeyahay fanniga usuul fiqiga waxaa kaley u baahan tahay inuu ilmaam u leeyahay qabla usuuli اlfiqi culuumta carabiyada oo naxwada iyo sarfiga iyo inuu ruuxu waxoogaa ilmaam u leeyahay maxaa yeelay usuul sidiisaba asalkiisa dilaalaadka luqadda carabigaa sal ku hayaa marka maadaama luqadii carabiga ahayd uu salka ku hayo haddaadan garanaynin qawaacidkeeda usuululfiqi inaad fahanto ma fududa maxaa yeeley meesha wuxuu ka hadlay shardi iyo mawsuul iyo mufrad iyo jamac iyo waxaana laga hadlaya haddayna kuu bilownayn hadde waxaad u baahan tahay marka horeba in lagaa lagu sharxo muxuu yahay mufrad muxuuse jamac yahay mawsuul muxuu yahay shardi muxuu yahay yani waxa weeyaan waa waa waa waa mabaadi'u luga alcarabiya waay marka qasb waa inaad ilmaam u leedahay haddii kale inaad fahanto ma fududa annagana hadda intaan eh, ka baxno uma bixi karno inaan sharaxno eh, muxuu ahaayey mustalaxaadkan maxaa naxwada lagu yidhaahdaa uma bixi karno ayib wuxuu sheekhu yidhi marka wain yudaf jamcun wamufradun yacum haddii la idaafeeyo jamac iyo mufrad caam bay noqonayaan sidoo kale shardiga iyo mawsuulkana caamka iyo cumuumkaasoo kalaa u laasimay cumuumku waxaa la yidhaahdaa ama caamka allafdu almustaqriqu lijamiici afraadihi bilaa xasrin baa la yidhahdaa waa lafdi afraaddiisoo dhan kulansanaya oo uruursanayo oon waxba ka tegayn bilaa xasrin haddana aana afraaddiisu ayna koobnayn yacni waxa weeyaan lafdi afraad fara badan soo hoosgelayso marka la sheego lafdiga afraadda faraha badan soo hoosgelayso haddana afraaddiisu ma xasrisnoo ma koobna haba badnaata afraadduye hadduu xasriba galo caam ma aha maalan haddii lagu yidhaahdo maalan eh, malyuun shakhs ama lagu yidhaahdo mi'at shakhs ama mi'ata alf lagu yidhaahdo caam ma aha maxaa yeelay xasri baa galay marba hadduu xasri sheego tiro kooban uu noqdo intay dooniba halle ekaatee cumuumka way ka baxaysaa cumuumku waa inuu yahay afraad aan xasri lahayn lafdigana kulli soo wada hoosgelaya kaasaa caamka la yidhaha wuxuu ku yidhi marka mabaadi'dii luuqada carabiga markaad u laabato jamac haddaad idaafayso oo isagu uu mudaaf noqdo waxaan dhihi laha hadduu noqdo muxuu ahaayey mudaaf ilayhi uu noqdo oo idaafa ay gasho ama mufradba hadday idaafa gasho wuxuu faa'iidaynayaa cumuum buu faa'iidaynayaa oo wuxuu noqonayaa siiqo waxay isu beddelaysaa mustaqriqa lijamiici afraadiha bilaa xasr yani waxa weeyaan shumuul iyo cumuum buu faa'iidaynaya waxaa kaloo la mida buu ku yidhi shardiga iyo mawsuulka cumuumka waxaa la yidhahdaa siyaq buu leeyahay siiqooyin kala gedisan siiqa waa siiqo lafdi ahaantooda sidaa kugu tusayo cumuumka oo sida kulli iyo caama iyo jamiic iyo muxuu ahaayey lafdi ahaantoodaasay ku faa'iideeyaan cumuumka siyaqa qaarkoodna waa siyaq loo dejiyo ama tarkiib bay ku faa'iideeyaan ama bidaatihim bay ku faa'ideyan bidaatiha bay ku faa'iideeyaan marka jamaca iyo mufradka cumuum waxay faa'iideeyaan markii la idaafeeyo oo shay kale loo idaafeeyo ayib cumuumkuna markaa wuxuu gelayaa siduu sheekhu tilmaamayo mudaafka ayaa cumuumku gelaya cumuum lmudaaf mudaaf ilayhiga maaha waxaa ka mid ah oo mihaal uu uga dhigay qowlu llahi tacaala wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha wain tacudduu haddaad tidhisaan nicmat allah ilaahay nicmadiisa laa tuxsuuha ma koobi kartaan mufrad wey hadda nicma waa mufrad laakiin waa mufrad la idaafeeyey oo loo idaafeeyey lafduljalaala nicmat allah marba haddii mufradka idaafa ay gasho cumuum buu faa'iidaynaya wuxuuna noqonayaa nicamka ilaahay buu noqonaya jamiicu nicam illaahi calaykum buu noqon nicmooyinka ilaahay uu idin siiyey oo dhan haddaad tirisaan ma koobi kartaan hal nicmo ma aha marka nicmooyin koobanna ma aha ee wuxuu lafdigu soo gelayo uu qaadanayaa oo kulansanaya nicamka oo dhan cumuumka maxaa faa'iideeyey idaafadaa keentay idaafada mufradka markii la idaafeeyey ayuu cumuumkaa faa'iideeyey ayib nicmo kastaa marka soo gelaysa saas daraaddeed buu rabbi tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi laa tuxsuuhaa laa tuxsuuhaa bimacnaa inay badan tahoon la koobi karin bay tilmaamaysaa soo ma lafdiga horaa laga faa'idaystay marka waxaa ka mid ah udkuruu nicmatiya alatii ancamtu calaykum udkuruu xusa oo xusuusta nicmatii nicmadayda nicma waa mufrad laakiin waa mudaaf soo ma ya-danaa loo damiirkan ya-daa baa loo idaafeeyey maadaama la idaafeeyey cumuum bay faa'idaynaysaa oo nicmatii bimacnaa waxay soo gelaysaa kullu nicam alatii ancama allahu tabaaraka wa tacala alcibaada calayha ayib hadduu martala ninku yidhaahdo nin baa wuxuu yidhi zawjatii taaliqun xaaskaygu way furan tahay buui xaasas badanna wuu qabaa ma hal baa furmaysa mise way wada furmaya way wada furmayaan ah. xaaskaygu way furan tahay buui lianna azawja waa mufrad soo ma laakiin waa mufrad mudaaf ah. cumuum buu marka faa'iidayno xaasaskaagoo dhan buu ku dhacayaa saas way maanaha maadaama xaasaskaagao dhan uu ku dhacayo khalaas waa wada furmayaan marka allaahumma in la helo qariino ku tusaysa inuu mid iyaga ka mida u jeeday qariinada haddii la helo cumuumka marka way way khasisi markaa soo ma oo maalan niyadiisaa waxaa ku jirtay mid iyaga ka mida niyadaasaa marka cumuumka takhsiisinaysa ama ma ahee muxuu ahaayey qariino kala la helay qariinada kalaa la helay oo mid markaa la sheegahayou carabka ku hayay oo warkeedu socday ayuu wuxuu yidhi xaaskaygii oo iga furanta qariinada marka sheegiddaa hadalkeeda la hayay baa qariinaha inuu iyada ula jeedo marka haddii qariino la helo ama niyad qasadku uu khasiso waa meesheeda amaa kelimadu asal ahaanteedu cumuum bay faa'iidaynaysaa maadaama ay tahay mufrad mudaaf ayib waxaa la mid ah inuu yidhaahdo cabdii xurun addoonkaygu waa xor addoommo badanna markaa uu leeyahay kullii way wada xoroobayaan leanna kelimada ayaa wada shamlinaysa macnaha ayib allahumma iniyo ama qariino ama wasfi mucayana inuu ku xidho mooye oo takhsiisku dhanka ka yimaado mooye asalku waa cumuum bay faa'idaynaysaa macnaha taasi marka waa mufradkii la idaafeeyey waa jamca sidoo kale haddii la idaafeeyo waa la mid mithaalkeeduna waxa weeye qowlullahi tabaaraka wa tacaala fadkuruu aalaa'a allah fadkuruu aalaa'a allah aalaa waa jamac soo ma waa la idaafeeyey oo allah lafduljalaala loo idaafeeyey jamcii haddii la idaafeeyey isaguna cumuum buu faa'iidaynaya fabiأyi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan aalaa ayadana waa jamc soo ma laakiin waa jamc la idaafeeyo aalaa'i rabbikumaa rabbikumaa baa loo idaafeeyey sidaas daraaddeed cumuum bay faa'iidayn macnuhuna wuxuu noqonayaa nicamka ilaahay ee faraha badan teebaad beeninaysaan ah, hal nicmo ma dhowr nicmona maaha nicamkaa faraha badan ee alla idin siiyey tee way midaad beeninaysaan oo diidantihiin macnaha saasay noqonaysa waxaa la mid ah oo jamaca la idaafeeyey iyadana miaal u noqon karta qowlu llahi tabaaraka wa tacaala waankixu minkum wالصaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum min cibaadikum cibaad waa jamc soo ma waa la idaafeeyey soo ma imaana waa waa jamc waa jamcu ama cibaadna waa jamcu cabdin markii la jamciyey baa haddana la idaafeeyey idaafadaasaa waxay keenaysaa macnaha in shumuul iyo cumuum uu faa'iideeyo oo alfaad cumuum markaa noqonaya macnaha addoon kasta iyo addoon kasta ayaa marka soo gelaya taas way macnaha u guuriya alayaama minkum wاlصaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum kulli marka waa soo wada gelayaan macnaha ayib waxaa la mid ah oo jamca la idaafeeya ay noqon kartaa maalan hadduu yidhaahdo cabiidii axraarun addoon kastoo uu leeyahay baa soo gelaya hadduu yidhaahdo zawjaatii tawaaliq dumarkaygu waa furan yihiin kulli wuxuu qaboo dhan baa soo gelaya waa jamc la idaafeeyo sooma sidaas weeyaan ama طallaqtu nisaa'i hadduu yidhaahdo طلqtu نisaaئii نisaa waa jamc soo ma waa jamc ayb waa la idaafeeyey kulli wax alla wixii dumarkiisa o dhan baa soo gelaya oo idaafadaasi soo hoosgelay o dhan inay sidaas tahay maxaa daliilu ah waxaa daliilu ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu baray marka ataxiyaadka dhexdiisa in la yidhaahdo assalaamu calayna wacalaa cibaadiillaahi الصaalixiin wuxuuna nebigu yidhi faidaa qultum haada asaaba kulla cabdin fi اsamaa'i waalardi soo ma haddaad tidhaahdaan assalaamu calayna waa idinka taas wa calaa cibaadi illaah addoommada ilaahay korkoodana salaami ha ahaato addoommada ilaahay cibaad waa jamac soo ma waa la idaafeeyey lafduljalaalha loo idaafeeyey cumuum bay faa'iidayn addoon kastoo ilaahay leeyahoo saalixa soo gelaya saas daraaddeed buu nebigu caddeeyo wuxuu yidhi waxay ducadaasi asiibaysaa addoon kasta oo saalix ah oo samada jira ama dhulka jooga soo ma cibaadillaah idaafadaasaa ka waa jamca la idaafeeyey cumuum buu faa'idaynaya cumuumkaa inuu faa'idaynaya nebigaa tasriixiyey salawaatu rabbi wasalamu aleyh oo saa u sheegay ayib taasi marka waxa weeyaan waxaan idhi jamac iyo mufrad haddii la idaafeeyo cumuum bay faa'ideeyaan waa laisku haystaa musallam ah culimada qaar baa ka doodsa laakiin doodooda hadda ma geli karno ayib waxaa kaloo iyagana cumuum faa'iideeya shardiga iyo mawsuulka buu ku yidhi shardiga asmaadiisa ilaan shardigu adawaadka shardiga faa'iideeya waa xuruuf iyo asmaa soo ma xuruufu sharina way jirtaa asmaa'u sharina waa jirtaa waxa cumuumka faa'iidaynaya waa asmaa'u sharin ismi shardi meeshuu ku yimaadaba cumuum buu faa'iidaynaya saas way maanaa mihaalkeedu waxa weeye qowlu اllahi tabaaraka wa tacaala waman yu'min biاllahi wayacmal صaalixan yudkhilhu jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada awa ismu sharطi man saas man yu'min biاllah marka mantaas oo shardi ah baa waxaa lagu xidhay laba arrimood aliimaan waalcamal asaalix soo ma ayib natiijana waa laga ratibay iyo jazaa oo jannay gelayaan la sifeeyey ayagoo ku waaraya dhexdeeda u fiirso man baa la yidhi khaalidiina fiihaana waa la yidhi khaalidiina ma jamac waa mise waa mufrad ya waa jamac jamc mudakar waa soo ma khaalidiina xaggay u noqonaysaa manti bay u noqonaysaa mantu inay marka cumuum iyo shumuul faa'iidaynayso khaalidiinadaa ku tusi soo ma khaalidiinada waa la jamciyey mufrad lagama wado marka leanna waa ismu shardi oo ismu shardiguna cumuum buu faa'iidaynaya macnihiisaaba cumuum aba saas maana siiqatu jamci waay ayib siiqatu cumuum way macnaha iyo shumuul waxaa la mida ah, man camila صaalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waxaa la mida faaynamaa tuwalluu faama wajhu اllah aynamaa tuwalluu meel kasta waay ah. meeshaad doontaan idinku jooga dhankaad u jeedisaanba ayib taasi marka waxay waa siyaqii asmaau shariga waxaa la mid ah asmaau lmawsuulka ismi mawsuulku isagana cumuum buu faa'iideeyaa siyaqulcumuum buu ka mid yahay waxaa ka mid a eh, ama ha noqdo asmaada mawsuulka ah ee mushtaragga ah ama asmaada mawsuulka ee aan mushtaragga ahayn ha noqoto yaani asmaa mawsuula waxaa jira qaar labka khaas ku yahay qaarna dhadiga khaas ku yahay soo ma qaar ay mufradka khaas ku yihiin qaar ay maalan jamca khaas ku yihiin iyo asmaa mawsuul oo kulli waxaasoo dhan loo wada isticmaalo oo mushtaraga labadu intuba cumuum bay faa'iideeyen waxaa ka mid a maalan tusaale u noqon kara wاladii jaءa bالصidqi waصadaqa bihi ulaa'ika hum اlmuttaquun wاladii soo ism mawsuul ma wاladii jaءa bالصidqi runta midka la yimid wasadaqa bihi rumeeyey intaa ruuxii laga helo wuxuu dooniba ha noqdee ayaa soo hoosgelaya oo u shamlinaya inuu cumuumkaa faa'iidaynayana aayadda gadaal waxay tidhi ulaa'ika hee hum lmuttaquun Ah, jamc ulaa'ika soo ishaaro maah ishaaradu waxay u noqon alladii bay u noqonay ah, ulaa'ika ishaaradeedana mufrad laguma ishaaro soo ma mufrad laguma ishaaro looma isticmaalo daa iyaa loo isticmaalaa ama hadday ulaa'ika noqoto jamc baa markaa loo lagu ishaaraya ulaa'ikada marka alladiida waayo bimacnaa macnaheedaa markaa la fiirinaya macnaheedaa la fiirinoo macnaheedaa cumuum ah oo bimacna aljamc ah saas daraaddeed baa ulaa'ika loogu celiyo oo loo ishaaray macna ayib waa ism mawsuul cumuum buu faa'iideeya way macnaha ayib walladaani ya'tiyaanihaa minkum faaaduuhumaa walladaani soo ma tafniya soo ma waxaa soo hoosgelaya laba kasta oo faaxishada la yimaado midabkay dooni ha yeesheen dhulkay dooni ha ka soo jeedeen cimrigoodu noocu dooni ha noqdo sifaday dooni ha lahaadeen walladaani ya'tiyaanihaa sifadaa wixii laga heloo dhan baa soo gelaya oo faaxishadii baa laga hadlaya ya'tiyaanihaa iyo alfaaxisha way macana ayib ism mawsuul marka way cumuum buu faa'idaynaya alfaaddaasi marka waa alfaadda khaaska kuwa mushtarakuna waa la mid cumuum bay faa'idayn oo maalan man iyo maa iyo al oo inta badan sifaadka gasha soo ma al iyo duu aaa'iya duuda reer iyo daa waa markay dhacdo bacda maa ama man maadaa iyo man daa oo aan la ilqaynin mar baa maadaa intay manta gadaasheeda dhacdo ama maada gadaasheeda dhacdo ayaa la ilqeeyaayoo macnaheeda iyo dhan meeshta inta laga saaro baa macnaha maa iyo man keliya la ictibaariya markaa lagama wado ee markay macnaheedii wadato waa macnaheeda markay wadato macnaa weyn oy oy sidaa tahay manaa ism mawsuul waa ayib maa iyo manta istifaamiyeenkaa bay gadaashooda dhacdaa inta badan laakiin marmar baa la ilqeeyaa macna ahaan marka kuwaasoo dhan waa asmaa'ulmawsuul waay meeshay ku yimaadaanba cumuum bay faa'idaynayaan walilaahi maa fi الsamaawaati wma fi اlardi maa fi الsamaawaati jamiican wamaa fi اlardi jamiican soo ma cumuum waay shumuul ayb ina fii dalika lacibrata liman yakhshaa liman yakhshaa soo ma aaway ismu mawsuul manta cid kastoo ilaahay ka cabsata yaa soo gelaya oy shamlinaysa الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزاني أشا كجرت والزانية أشا كجرت واسم موصول bimacnaa waxay ka dhigan tahay alladii yazni wallatii tazni oo kaley ka dhigan tahay marka ashaasi waa ism mawsuul maadaama ay mawsuulo tahay waxaan dhihi lahay waa mawsuula maadaama ay mawsuulo tahay cumuum bay iyadana faa'iidaynaysa oo waxaa soo gelaya azani azaaniya haweenay kastoo zinaysata wazaanina nin kastoo zinaysaa soo gelaya cumuum bay marka faa'iidaynaya ayib sidaasuu marka ka wadaa washarطu wاlmawsuulu da lahu xatam yani waxa weeyaan wain yudaf haddii la idaafeeyo jamcun jamac iyo wa mufradun mufrad yacum wuu camimi afraaddiisoo dhan buu camimaya waxba ka tegi maayo washarطu sharigii ismu sharigii wاlmawsuulu iyo ismigii mawsuul in daakan oo kee ah cumuumka ah daakan oo cumuumka ah ayaa inxatama laazimay lahu isaga u laazimay lahu madkuurka u cali kaa la soo sheegay oo shardigiiyo mawsuulka iyagana kaasaa u laazimay oo laga maarmaana macnaha munakkarun in bacda ihbaatin yarid famuطlaqun walilcumuumi in yarid min bacdi nafyi nahyin istifhaami sharطin wafi lihbaati lilincaami munakkarun mid la nakireeyey in yarid hadduu soo arooro intu waa xarfu sharti soo ma inta badan ismi lama xidhiidhsato waa inay la xidhiidhsato ficil la xidhiidhsato saas daraaddeed in yarid yaridda dambaad u soo qaadi munakkarun nakiro mid la nakireeyey in yarid hadduu soo arooro bacda ihbaatin hadal la sugay gadaashiisa hadduu ku soo arooro fa mutlaqun waay waa mutlaq wain yarid ha walilcumuumi buu u sugnaaday munakarkii caam buu u sugnaaday in yarid hadduu soo arooro min bacdi nafyin nafyi gadaashii hadduu soo arooro nahyin nahyi gadaashii uu soo arooro istifhaamin istifhaam gadaasheeda uu soo arooro shardin shardi gadaashiisa uu soo arooro wa fi lihbaati fii siyaaqi alihbaati hadduu ku soo aroorana ayadana sidoo kale cumuum buu faa'iidaynaya lilincaami xaal uu u sugnaaday markaa uu ibaatka ku soo aroorayo nakirada ismiga nakirada ah alsm اlmunakar ismiga nakirada ah tabcan nakira maxay tahay iyo macrifa maxay tahay waa baabkii naxwadeen hadda ka hadlay weyna naxwadaad aaday hadda laguu sharxi maayo yani marba haddaad usuul fiqi dhegaysanayso waxaad ka dhigan tahay nin naxwadii wax soo maray laakiin haddaadan soo marin shooryaak aday ku taalla markaa ayib nin dariishad ka soo galay baa tahay marka culumtu tadaruj bay u baahantahay culumtu tadaruj bay u baahan tahay way isfurtaa wayna isku dhisan tahay midba mid bay kusii dul dhisan tahay haddii marka aad madaxa kore ka soo bilowdo wax badan baa kugu adkaanaya ayib marka nakiradu haddii ay hadal muhbat ah gadaashiisa ay dhacdo ibaat hadday gadaashiisa dhacdo ibaatka waxaa laga wadaa waxaan nafyina ahayn ee muxuu ahaayey istifhaamna aan ahayn sharطina aan ahayn nahyina aan ahayn kama horeeyo nafyi kama horeeyo istifhaam iyo su'aalina kama horayso shartina kama horeeyo soo ma intaasi haddayna ka horraynin waxaa ka horreeyana uu yahay hadal muhbat ah oo isbaadoo la sugay haddii gadaashiisa ay nakiradu dhacdo mutlaq bay noqonaysaa markaa maxay faa'iidaynaysaa ilaaq mutlaq baa la dhahaya hadday soo aroorto nakiradu nefyi gadaashi ama nahyi gadaashi ama istifhaam gadaasheed ama shardi gadaasheedna cumuum bay faa'iidaynaysaa yay nakiradu faa'idaynaysaa waxaa kalooy cumuum faa'iidaynaysaa nakiradu hadday ihbaat gadaashii timaaddo laakiin loola jeedo nicmada ilaahay iyo sheegideeda addoommada loo sheegayo adiga waxaad tidhahdaa nakiradu hadday ihbaat gadaashii timaaddana oo markaa aan loola jeedin nicamka nicamka ilaahay tirintooda aan loola jeedin iyo galad sheegaso ilaahay uu addoommadiisa ku gallad sheegayna nicamka uu tirinayo haddaynan ku saabsanayn ayna ibaat gadaashiisa timaado markaasi waa mutlaq haddii iyadoo ibaat gadaashiisa timid laakiin loola jeedo incaam loola jeedo oo nicamka ilaahay iyo tirintooda iyo xusuusintooda loola jeedana cumuum bay faa'ideen haddii uuna ibaat ka horraynin laakiin uu ka horreeyo nafyi ama nahyi ama istifhaam ama sharti uu ka hormarana oo siyaaqaas ay ku timaadana cumuum bay faa'iday saas way manaa adiga nakiradu ama mulaq bay ama ilaaq bay faa'ideen waa mutlaq macnaheedu ama waa cumuum ama waa cumuum goormay cumuum tahay bacda nafyin nahyin istifhaamin sharطin ama ihbaat oo lilincaama intaaba waxay faa'iidaysaa cumuum hadday tahay fii siyaaq alihbaat in caamna aan loola jeedinna markaa mutlaq bay faa'idaysaa sidaa way macanaha ayib waxaan u baahannahay marka inaan kala fahanno cumuum iyo itlaaq maxaa laga wadaa cumuumka waa soo barannay soo ma waa lafdi oo afraaddiisa oo dhan kulansanayoo istiqraaq ku samaynaya afraaddiisuna ayna xasirisnayn soo saas maya ayib muطlaqana maxaa la yidhahdaa mulaqa waxaa la yidhahdaa culimmadu ku qeexaan maa dalla cala alxaqiiqati bilaa qayd baa la dhahaa ah. wixii xaqiiqadii loola jeeday ku tusa bilaa qaydin isagoon la xidhin isagoon xidhnayn oon waxba lagu xidhin buu xaqiiqada ku tusaya cagsigiisu waa muqayadko muqayadka waxaa la yidhahdaa maa dalla cala alxaqiiqati biqayd wixii xaqiiqada ku tusa laakiin xaqiiqada kugu tusa isagoo la xidhay oo qayd lagu xidhay ayaa la yidhaahdaa muqayidka ama muqayad ayib adiga waxaad tidhaahdaa labadooduba nooc shumuuliye ah bay faa'iidaynayaan caamka iyo mutlaqa labaduba laakiin waxay ku kala gedisan yihiin caamku shumuulkiisu ama cumuumkiisu waa shumuuli shumuuli maxaa laga wadaa hal mar buu afraaddiisoo dhan wada qaadanayaa laakiin mutlaqa cumuumkiisu waa bedeli baa la yidhahdaa waa bedeli maxaa laga wadaa bimacnaa mid ka mida afraaddiisa unbuu hal mar qaadan karaa halkaa hadduu qaato ku kale kuma darsan karo baynamaa cumuumku afraaddiisoo dhan hal mar uu wada qaadanayo ayuusan mutlaqu hal afraadda ka mida unbuu qaadan laakiin afraaddiisu ma koobna afraaddu ma koobna laakiin mid unbuu qaadani kaas hadduu ka taro ka ku-xiguu qaadan karaa kaa hadduusan qaadanin ka ku-xiguu qaadan karaa waa bedeli marka way isbedelayaan laakiin cumuumku hal mar buu wada qaadanaya almithaaliyo maalan haddaad tidhaahdo lagu yidhahdo maalan akrim rajulan akrim rajulan nin karaame kelimadaa rajulan ah soo nin oo dhan kuma dhacayso nin oo dhan way ku dhacaysa laguma kala dhihin ka madow laguma dhihin oo kacad laguma dhihin oo midka aqoonta laguma dhihin oo midka jaahilka laguma dhihin oo gaal laguma dhihin oo muslim laguma dhihin laguma qaydin soo ma akrim rajulan baa laguhi nin karaamee ayib nin karaamee haddaan ku idhi ma raggoo dhan inaad karaamaysaa laga fahmaya maxaa laga fahmayaa ya hal mid hal mid haddaad karaamayso amarkii waad qaadatay soo ma laakiin halka mid ee karaamee lagu yidhi baan laguu xadidin rag uun ninkuu ka noqdo karaamee ayib hebel haddaad karaamayn weydo hebel haddaad karaamayso jaa amarkii waad fulisay hebel haddaad karaamayn weydo ku kale waa inaad ku bedelato hal mar ma wada qaadan karti ma wada karaamayn karti hal mar haddaad wada karaamayso maadan qaadanin amarka soo ma laakiin hebel baad karaamaysay okay waad waad fulisay haddaad hebel karaamayn weydo nin kale waa inaad karaamayso kaa haddaad karaamayn weydo ku kale waa inaad karaamayso wahaakada ilaaqu waxaa laga wadaa waa cumuum ama waa shumuul laakiin qaab badeli ah oo isdaba yaallaan oo hal mar uusan wada qaadanaynin buu cumuumkiis ku saabsan yahay amaa waxaa la yidhaahdo muxuu ahaaye caamku asaga cumuumkiisu waa shumuuli oo kulli hal mar buu wada qaadanaya kulli hal mar buu wada qaadanaya miaalku wuxuu noqon karaa maalan haddaan ku idhaahdo akrim aulaab akrim اطullaab ardada karaamee baan ku idhi maxaan kaa rabaa ya ardadoo dhan waa inaad karaamayso hal mid haddaad karaamayso amarkii ma qaadato ma hadan qaadan somaali marka caamku hal mar buu afraaddiisa wada qaadanaya laakiin mutlaqu afraaddiisa mid buu qaadan ku labaad kuma darsan karo soo ma midka uu qaadanayaan laakiin xadidnayn oo mutlaq ah haddii la qaydana oo lagu yidhaahdo akrim rajulan saalixan muxuu noqonaa markaa waa muqayad biqaydi salaax soo ma markaa waa inuu ninka aad karaamayso u noqdo nin saalixa soo ma nin saalixa waa badan yahay hebel laguma dhihin waa lagu fasaxay nin uun karaamee laakiin sharti waa inuu saalix yahay waad xadidantah soo ma marka sidaasaa cumuumka iyo iطlaaqa macnahaasaa udhaxay farqigaasaa udhaxeeya midna cumuumkiisu waa shumuuli midna cumuumkiisu waa badeli macnaha ma la fahmo saas wey marka macnaha markaad fahamto waxaad u imaan marka nakiradu hadday dhacdo buu ku yidhi fii siyaaqi alihbaat oo hadalka ka horreeyaayo uu muhbat yahay nakiradaasi waxay faa'iidaynaysaa ilaaq bay faa'iidaynaysaa cumuum ma faa'iidayso miaalku muxuu noqon karaa maalan waxaa lagu yidhi akrim rajulan maxaa ka horreeya rajulanta akrim ma nafyi baa ma nahyi baa istifhaam baa sharti baa waa hadal muhbata marka rajulanna ma macrifa mise waa nakiro waa nakiro nakira fii siyaaqi اlihbaat maxay faa'iidaysaa ilaaq soo ma saasaad ilaaq bay faa'idaynaysaa ayb hal nin markabay qaadan waxaa la yidhi maalan qur-aanka kariimka fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaassa ah. ninkii xaaskiisa dihaaray oo hooyaday dhabarkeedaoo kale ad iga tahay yidhi waxaa lagu waajibiyey oo kafaaro ah fataxriiru raqabatin qoor xoraynteed qoor xoraynteed qoortaa uu xoraynayo aayaddu way itlaaqdayo wax qayda kumayna xidhin maxaa laga rabaa uun qoor uun inuu xoreeyo laakiin qoorta miyaa loo xadiday maya lama xadidin aayaddan laguma xadidin waa u tegi doonaa mid kaleeto oo xadiday ma la heleeshiin doonaa mise lama heleeshiin doona meeshada way soo socotaa laakiin aayaddan laguma xadidin waa mutlaq soo ma caamna ma ah caam ma ah inayna caam ahayn maxaa kutusaya qooraha oo dhan xore laguma dhihin ee maxaa lagu yidhi hal qoor ah hal addoon oon kuu xadidnayn ood adugu addoommadaa ka dooranayso waxaa lagu yidhi xore marka waa mutlaq waa nakira fii siyaaq alihbaat saas way macanaha fataxriiru raqaba facalayhi taxriiru raqaba waay marka hadalku waa ihbaat siyaaqu waa ihbaat nakiraa ka daba dhacday nakiradaasi itlaaq bay faa'iidaynaysaa sidaas way macanaha ayib iطlaaqa iyo cumuumkana waa ka aan soo tilmaannay oo almuطlaq yatanaawalu jamiica afraadihi bilbadel wاlcumuumu yatanaawalu jamiica afraadihi bاshumuul saasay kale yihiin inaan inaad fahanteen baan u malinaya ama waxaad tidhahdaa midna cumuumkiisu waa badeli cumuumuhu badeliyun midna cumuumuhu shumuuliyun farqigaas farqiga muhimkaee labadooda u dhexeeya kaas way macnaha ayib taasi marka waa mutlaqa amaa haddii ay nakiradu timaaddo nafyi gadaashi ama nahyi gadaashi ama istifhaam gadaasheed ama shardi gadaashi ay timaaddo markaasi waxay faa'iidaysay cumuum bay faa'iidaynay itlaaq ma faa'idaynayso soo ma ayib nafyiga gadaashiisa markay dhacayso inta badan kutubta waxaa la isticmaalaa fii siyaaq baa la isticmaalaa fii siyaaqi nafyin aw siyaaqi nahyin aw siyaaqi istifhaamin aw siyaaqi shartin siyaaqaana waxaa laga wadaa waxa ka horreeya aad fiirinay waxaa ka horreeya waxa uu yahay ayib nafyiga oo kale waxa weeye wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir wain min ummatin intaasi maxay tahay intaas maxay tahay naafiyo waay soo ma in min ummatin maa min umma waay soo ma maa min umma ummadii ma jirto ilaa khalaa fiiha nadiir ummad kastaa soo gelaysa marka soo ma ummadi ma jirto ilaahay u abuuray ilaa mid u digaa ilaahay u diray oo dhexdooda tegay meeshaan waxaan kala baxaynaa ummad soo martay kownkani ma jirto ilaa ilaahay rasuul buu u diray cid u digtuu u diray alla tabaaraka wa tacala ama rasuul ha noqdo ama ka camsanaa soo ma cumuumkaa xaggeen ka qaadannay waxaan ka qaadannay umma waa nakira mise waa macrifo waa nakira maxaa ka horreeya nafyi baa ka horreeya cumuum bay faa'idaysay marka ah, tashmal jamiica alumam ayib ummadahoo dhan bay soo gelaysaa haddaad tidhahda maalan maa fi lbeyti rajul wabilmunaasaba mintaasi nakiradu markay fii siyaaqi nafyi ama nahyi ay tahay hadday e, min ay ay raacdo oo minta jaarradii ay ku xigsato waxaa la yidhaahdaa waxay xoojisaa cumuumka saas maanaa istiqraaqa iyo cumuumka ayay sii xoojinaysaa ayib oo way kaga way kaga xaqiiqsantahay kaga xaqiiqaysantahay macnaha ayib waxaad tidhi maalan maa fi lbeyti rajul maa fi lbeyti rajul guriga nin kuma jiro rajul soo nakira ma maxaa ka horreeya nafyi baa ka horreeya cumuum bay faa'ideen marka hal nin ah kuma jiro gurigaas asagoo dhowr nin ay ku jiraan haddaad tidhaahdo maa fi lbeyti rajulun hadalkaagu sax maaha tacbiirkaagu waa khaldan soo ma leanna tacbiirku wuxuu faa'iideynayaa hal ninna inuusan guriga ku jirin tacbiirkaad cabirtay iyo waaqicaa marka isdiidaya saas maana ayib marka nafyiga gadaashiisa markay timaaddo waxaa ka mid a laa ilaaha ila allah soo ma ilaaha soo nakira ma fii siyaaqi fii siyaaqi الnafyi maxay faa'ideyn cumuum saas way waxay faa'iidaynaysaa nafyu laalihati ilaahyada oo dhan in la anfiyo oo laga anfiyo cibaadada xaqa ah ila allah alla keliya laloo sugo saas way maanaha marka uluuhiyada iyo cibaadadoo laga anfiyo jamiici alaaliha ama dhagaxa ka samaysnaadeen ama qabri iyo wadaad dhintay ha noqdo ama jin ha noqdo ama dayax iyo qorax ha noqdo laa ilaaha cumuum bay faa'iidayn cid walbana waa soo hosgelaysa marka limaada lianna waa nakira fii siyaaqi nafyi baan leenahay wahaakada nahyiga gadaashiisa markay timaado nakiradu waa la mid oo mihaalkeedu waxa weeye wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an walaa tushrikuu soo nahyi maaha laa tushrikuu laadu waa naahiyo waay shay-an baa laga dambaysiiyey oo nakiro ah marka waxaan leenahay waa nakira fii siyaaqi الnahyi cumuum bay faa'idaynaysaa laa tushrikuu ha la wadaajinina bihi isaga shay-an waxbana shay-an wuxuu doonay ha noqdo geed ha noqdo dhagax ha noqdo malag ha noqdo rasuul ha noqdo weli ha noqdo shay-an aya shay wuxuu doonay ha noqdo ilahay waxaa ugu darina cumuumkaasuu faa'idaynaya marka ayib nakira fii siyaaqi الnahyi waa kaan adoo lagu yidhi oo kaleto way laa tukrim rajulan laa tukrim ha karaamaynin rajulan nin ha karaamaynin saa inta lagu yidhi baad muxuu ahaayey waxaad karaamaysay nin baad karaamaysay amarkii ma jebisay maad jebin waad khaldatay soo ma shaki male waad khaldantay lanna laa tukrim rajulan ninna ha karaamayn baa lagu yidhi ninna ninnaba kuu dooni ha noqo marka waa inaad raggoo dhan karaamada u diidto saas manaa umuumka saasaa laga faa'idaysta ama istifhaamta fii siyaaqi اlistifhaam markuu yimaado nakiradu timaado nakiradu markay fii siyaaqi اlistifhaam ku timaado ayadana waxaa mihaal u ah sida rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala hal tuxisu minhum min axad hal tuxisu ma aragtaa ma dareemaysaa minhum xaaluu iyaga ka mid yahay min axadin cidnaba kumadihii la halaagay cid aad ka aragto ma jiraan cidnaba maxaa soo gelaya dhammaan baa soo wada gelaya xaggee laga faa'iidaysan axadku waa nakira waxaana ka horraysa istifhaam nakira fii siyaaqi alistifhaam cumuum bay faa'idayn waay cumuumkeeda weliba maxaa sii xoojiyey ya mintaa sii xoojisay min axad zaayida la yidhahda ayib waxay la mid tahay adoo lagu yidhi oo kaleeto hal ra'ayta rajulan hal ra'ayta rajulan nin ma aragtay ya mid naafa'a baad aragtay adiga kuumaba tirsanaba markaasaa waxaa tidhi maa ra'aytu rajulan ma sax sax ma maa ra'aytu rajulan waxay jawaabtu noqon kartaa markaadan ninnaba arkin soo ma laakiin ninba haddaad aragtay jawaabtaadu waa inay noqoto ra'aytu rajulan ama nacam soo ma hal ra'ayta rajulan lianna rajulantaa raggii o dhan soo gelayaan waa nakira fii siyaaqi اlistifhaam saas way macanaha ayib shardiguna waa la mid isagana oo allah tabaaraka watacaala waxa uu miaal uga dhigay sheekhu aayadda qur-aanka ee alla yidhi tabaaraka watacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wain axadun intaasi waa xarfu shardin soo ma xarfu shardiguna asmaada lama xidhiidhsado saas daraaddeed waa meeshay ishtiqaalka dhihi jireen soo ma wain istajaaraka axadun min almushrikiina istajaaraka saasay qadaraan marka waxa weeyaan axaduntaas intu waa shardi axaduntu waa nakira soo ma axaduntu waa nakira maxaa ka horreeya shardi baa ka horreeya cumuum bay faa'idaynaysaa marka axad uun gaalada ka mida waa majuusi ha noqdo yahuudi ha noqdo nasraani ha noqdo waani ha noqdo wuxuu dooni ha noqdo wain axadu min almushrikiin noocuu dooni ha noqdo cumuumka mushrig oo dhan baa soo gelay saas manaa cumum bay faaideen waa nakira fi siyaqi sharti way manaa man yacmal suu'an yujza bihi man yacmal mantu waa shartiya soo ma yacmal waa ficilkii ay jasminaysay suu'an waa nakira maxaa ka horreeya sharti baa ka horreeya cumuum bay faa'idayn marka mantuna cumuum bay faa'idayn oo manta cumuum inay faa'idaynaysa xaggeen ku soo baranna ya kii hore waashartu waalmawsuulu daa lahu nxatam halkaasaan ku soo marnay mantu inay cumuum faa'idaynayso markay shardiya tahay sooma laakiin hadda meeshan waxaan ka wadnaa suu'anta waay suu'antaa nakira ah oo waxaa ka hormartay sharti baa ka hormaray cumuum bay faa'iideen marka man yacmal suu'an aya suu'in noocuu dooniyo ha noqdo xumaantaas ha yaraato ha weynaato waxaad samaysa waa lagugu abaalmaray ayib cumuumkaasaa laga faaidaysanaya intaa kadib wuxuu ku yidhi waxaa isaguna cumuum faa'iideeya markay nakiradu fii siyaaqi اlihbaat ku timaado laakiin incaam loola jeedo incaamka maxaa laga wadaa bimacnaa nicamka ilaahay oo addoommada la xusuusinayo la tirinayo fii siyaaqi alincaam markay ku timaado laakiin ay nakirana tahay fii siyaaqi alibaatna ku timaado ujeeddaduna ay incaam tahay markaa iyadana cumuum bay faa'idaynaysaa ayib waxaa iyadana loo deliishadaa aayadda qur-aankaee alla yidhi tabaaraka wa tacaala lakum fi lancaami lacibra nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farhin wadamin labanan khaalisa saa'iqan lishaaribiin a waxaa idiin sugnaaday xoolaha nool dhexdooda ancaamta dhexdooda cibra idinku sugan wax lagu cibra qaato lagu waana qaato waan idin waraabinaynaa nusqiikum mima fii butuunihi waxa calooshiisa ku jiraan idinka waraabinaynaa min bayni farhin wa damin uuska iyo dhiigga dhexdooda ayaa waxaan idinka waraabinaynaa labanan caano khaalisan oo saafi ah saa'iqan oo wadmaya lishaaribiina dadka cabbaya ka degahaya wey macnaha oo yaani waxa weeye si xiisale ay u cabbayaan aaway nakiradu marka labanan maxaa ka horreeya ihbaat baa ka horreeya hadalku siyaaqiisu waa siyaaq ihbaat waay laakiin maxaa meesha loo keenay ya hadalku wuxuu u socdaa in addoommada ilaahay nicamkiisa la xusuusiyo incaam buu meesha yimi mar hadduu incaam qasadku u yahay nakiro fii siyaaqi alibaat haba noqotee cumuum bay faa'iidaynaysaa labanantaa marka waxaa soo gelaya caano oo dhan noocay doone ha noqdeen dambar ha noqdeen ha noqdeen muxuu ahaaye caano dhay ah kuwii isbeddelee dhanaanka ha noqdeen labanantaasi waxaa soo gelaya caano noocyadooda oo dhan baa soo gelaya saas cumuum bay faa'iidaynaysaa ayb waxaa la mida aayadda sidoo kaleeta iyadana fii suurati anicam suuratu naxli baa suuratu nicam loo yaqaana maxaa yeelay mucdamkeedu ilaahay nicamkiisa caamka iyo kuwa khaaska bay tirisaa wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana wajacala lakum min juluudi اlancaami buyuuta aaway nakiradu sakanan iyo iyo buyuutan labadu waa nakiro waana nakiro fii siyaaqi اlihbaat ku timid soo ma cumuum bay faa'iidayna sababtu maxay tahay incaam baa loola jeedaa ilahay nicamkiisa ayuu addoommada u tirinaya manaa marka un bay faaidaynaysa wakadalika tastakhifuunaha yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum wamin aswaafiha waawbaariha waashcaariha aaaaan wamataacan ilaa xiin aaaaan iyadana waa nakira fii siyaaq iyo mataac labaduba fii siyaaq libaat incaam baana looga qastayaa iyaduna cumuum bay faa'idaynaysaa wahaakada marka middani waxay mustana ka tahay ogow oo qaacidadii aan soo marnay oo nakira fii siyaaqi اlihbaat maxaan soo sheegnay faa'idaysaa ilaaq bay faa'idaysaa soo ma ilaa baad ka soo marka ilaa in loola qasto incaam mooye oo markaa cumuum bay faa'idaynaysaa saas way maana saas daraaddeed qaybtan dambe waa fi lihbaati lilincaamidaas waxay istinaa ka tahay munakarun in bacda ihbaatin yarid famuطlaqun halkaasay isna ka tahay manaa ayib munakarun mid la nakireeyey in yarid hadduu soo arooro min bacdi ihbaatin sugid kadib hadal la sugay siyaaq sugan hadduu gadaashiisa ku soo arooro fa muطlaqun waa hadal la sii daayey waay muطlaq baa la yidhaahdaayo afraaddiisa mid ka mida ayuu qaadan ee ma wada qaadanayo walilcumuumi buu u sugnaaday ihbaatkii lilcumuumi caam buu u sugnaaday caamnimuu u sugnaaday in yarid hadduu soo arooro xaggee laga hadlayaa munakarkii baa laga hadlayaa soo ma walilcumuumi buu u sugnaaday caamnimuu u sugnaaday munakarkii in yarid hadduu soo arooro min bacdi nafyin nafyi gadaashii hadduu soo arooro nahyin nahyi gadaashii hadduu soo arooro istifhaamin istifhaam gadaashi hadduu soo arooro shardin shardi gadaashi ha soo aror kulli waa wada caطfi oo caifkii la gooye waay xarfu cadafkii baa laga jaray saas way macanaa shicirka dartii min bacdi nafyin wa nahyin waistifhaamin wa shardin bay ahayd soo ma laakiin xarfu muxuu ahay cadafkii baa laga gooye wa fi lbaati wa fii siyaaqi اlbaati ihbaatka dhexdiisana cumuum buu u sugnaaday lilincaami xaal uu u sugnaaday ibaatkaas ama lilincaami xaal uu u sugnaaday sheegidiisa la sheegayahay nicmayn xaal uu u sugnaaday ama nicmays ilaahay addoommadiisa nicamka uu tirinayo markaana iyadana cumuum buu faa'idaynaya macnaha wactabir ilcumuuma fii nasin uir ama khusuusu sababin famactubir wactabir waxaad ictibaarisaa alcumuuma cumuumka ictibaari caamnimada ictibaari fii nasin nas dhexdii naskaasoo uhira la soo raray ama la soo guuriyey ama khusuusu sababin amaa sababo yacni sabab khaasay khaasnimadiis ama khusuuskiisu fama ctubira lama ictibaarinino waxba lagama soo qaadin wuxuu ku yidhi nas hadduu soo arooro naskaasina uu sabab ku yimaado xadiid ama aayad qur-aan sabab buu leeyahy markuu imaanayay sabab baa ka horraysoo sababtaasuu ku yimid naskaa sababta ku yimid lafdigiisuna caam yahay cumuumka lafdigiisa uun qaado laakiin sababta ha ku khasisa qaacidadaasi waa qaacidada cinda alculamaa loo yaqaano alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab saas way macnaha waxayna inta badan waxay ku saabsan tahay nusuusta asbaabta leh sababu nusuulka aayaadka leh ama axaadiidta sababulwuruudka leh xadiidku sabab buu ku yimid ama aayaddu sabab bay ku timid sababta ay ku timid keliya lagu koobi maaye lafdigu cumuumkuu faa'iidaynayo ayaa la qaadanaya sababtuna waxay noqonaysaa fardi ka mida afraaddii cumuumka soo hoosgelaysa keliya waxay dheer tahay uun waxaa la yidhaahdaa caamka afraaddiisa shumuulka uu ku samaynayo waa danni ee yaqiini maaha laakiin juska ama fardiga sababka ku yimid kaa isaga waa yaqiini saas macanaa kaa inuu gelayo cumuumka inuu gelayo waa yaqiin maxaa yeelay isaguba ku yimid soo maa laakiin afraadda kale waa daahir dilaalada macnaha caamku waa daahir ee nas ma ah dilaalada caamku waa daahir laakiin nas ma ah amaa sababka uu ku yimid cumuumku ku yimid ee nasku ku yimid ayada dilaaladiisu nas bay ku noqonaysaa dhankaasuu masiye la dheeri maalan aayadda qur-aanka ee rabbi tabaaraka wa uu yidhi qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa ila allah oo sababta uu dihaarku ku yimid xukumka ninkii yidhaahda reerkiisa ku yidhaahda waxaad igala mid tahay hooyaday oo kale ama hooyaday dhabarkeed oo kale xukumkaasi markuu soo degayo qur-aanka ku imaanahaya sababtuu ku yimid waxay ahayd ninkii saxaabiga ah ee la dhihi jiray muxuu ahaayey aws ibnu saamit cubaadat ibnu saamit walaalkii waay iyo xaaskiisii khawla labadoodaas ayay ku timid isagaa xaaskiisa sidaa ku yidhi khawla markaasay nebiga u timid jaahiliyadii islaamka ka horna kelimadu furitaan baa loo isticmaali jiray marka waxay u qaadatay inay furantay iyadoo dacwa oo sheeganaysa nebiga u sal lay slam marka aayaddanaa soo degtay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaa aayaadka ka dambeeya dihaarka ka hadlaya ayib aayaadku marka maxay ku soo degeen qisadii aws ibnu saamit iyo khawla laakiin xukumkan aayaduhu ka hadleen ma iyagu khaas ku aha ya maya xukumku wuxuu u yaallaa cid kastoo dihaar samaysa marka lafdiga macnaha uu keenaya qaado oo camim oo shumuuliyadiisa isticmaal laakiin sababka ha ku gooni yeeluna ha ku khasisa macnuhu waa sidaas maalan aayaadka ku soo arooray muxuu ahaayey ku yimid licaanka waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ila anfusuhum fashahaadatu axadihim yacni waxay ku soo aroortay ninkii la dhihi jiray hilaal ibnu umaya iyo ninkii kale khaylaan qiso dhacday oo nin naagtiisa tuhmay oo zino ku sheegay ayay ku yimaadeen aayaduhu inay xalliyaan xukumka marka licaanku sababtii iyo dadkii sababta ahaa iyo qisadoodii khaas kuma aha ee nin kasta iyo oo xaaskiisa zina ku sheega markhaatiyana waaya ayaa xukumku u yaallaa marka lafdigu wuxuu keenayo oo cumuumkaa qabso ama khusuusu sabab haku ha ku xidhin macnaha maa naska cumuumkiisa ha ku xidhin macnaha saasuu macnaha ayib khaaskuma aha iyaga xadiidkii nebiga salawaatu rabbi wasalamu aleyh baa kutusay sidoo kale saxaabada oo yidhahdeen rasuulka ilaahayow innaa naxmilu alqaliila min almaa xoogaa biyo abaan qaadanaa habaddana waan marnaa afa natawada'u bimaai lbaxr ah, wax yaroo biyaa baan wadanaa waxaana ugu baahanaha cabitaan baddana waan maraynaa ee biyaha badda ma ku weysaysanaa muxuu nebigu yidhi huwa aلطahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu soo ma waa midka biyihiisuna ay daahirka yihiin bakhtigiisuna uu xalaashayahy biyaha baddaa laga wada waa biyahoo dhan macnaha ayb sababta marka uu xukumku ku yimid muxuu ah saxaabo khaas ah oo fasar oo safar ah oo biyo yar wata oo nebiga weydiiyey baa iyo xadiisku sababtu ku yimid taas sababulwuruud waa iyaga ma waxaan leenahay marka raggaa unbuu khaas ku ah maya xadiidku waa caam biyaha baddu cid kastay daahir u tahay bakhtigeeduna cid kastuu xalaal u yahay wakhtigu dooni ha yimaado marka asbaabta ha ku khasisin nusuusta ayib ee waxaad qabsataa cumuumka lafdiga qabso cumuumka lafdiga qabso allahuma sidaan tilmaanay sababku uu nasku ku yimid ee ku soo arooray dilaalada caamku nas bay ku noqon afraadda kaleetana ee cumuumka soo hoosgelayana dilaaladu daahirku dilaalada caamku daahir bay ku noqonaysaa maanaa dhankaabuu ku xoog badan yahay laakiin khaas kuma aha isagana kuma eka saasaa laga wadaa macna ayib wactabir buu ku yidhi marka ictibaari oo wax ka soo qaad alcumuuma caamnimadii caamnimada ictibaariyo fii nasin nas dhexdii oo uhira la soo guuriyey nas kastoo lasoo guuriyey lafdigiisuna cumuum faa'iidaynayo cumuumkaas ictibaariyo sidiisaa kuwad waay amaa khusuusu sababin amaa sabab khasisideeda oo sababtii uu nasku ku yimid khasisideeda lafdiga dilaaladiisa lagu khaas yeeloo lagu koobo fama ctubira taa iyadaa lama ictibaarini buu kuri sababta in lagu khasiso naska dilaaladiisa oo lagu ekeeyo oo aan la gudbinin taa iyadaa lama ictibaarinin waxba lagama soo qaadin taa iyada waxaa ka soo qaadin macana saas weeyaan ninkii saxaabiga ahaa ee intuu haweenayda ajnabiga dhunkaday nabiga u yimi sal lla alay waslam fii saxiixi albukhaari ee yidhi rasuul ilaahay oo haweenay ajnabi ah baan taa taabtay oo dhunkaday ee waxaan rabaa inaad ilaahay xukunkiisa imariso meel beer bay ugu timid marka muusan u galmoonin laakiin wax kale umuusan dhaafin ninkii looma jawaabin wax yar kadibna waxaa soo degtay aqimi الصalaaةa liduluuki الshamsi ilaa gasaqi اleyl may mahay may ahayd waqur'aan maya maxay ahayd aqimi الصalaaةa طarafay الnahaari wazulafa min اlleyl waaqimi الصalaaةa طarafay الnahaari wazulafa min اlleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat aayaddaasaan rabaa markaasuu intuu yidhi rasuulka ilaahayo maanay khaas ii tahay ah, xasanaadkan markaan la imaado sayi'aadkan kale lagu cafiyo laygaga dhaafayo maanay khaas ii tahay markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay slm bal lijamiici ummatii adiga khaas kuguma ahe ummaddaydao dhan bay u taallaa buu nebigu sal lay slm soo ma jeeda marka sababtu nin bay aayaddu ku timid khalad galay soo ma laakiin nebigu wuxuu yidhi isaga khaas kuma ahee ummaddoo dhan bay caam u tahay soo ma jeeda marka asbaabtu ma keento takhsiis ma keento oo lafdiga cumuumkiisa ma khasisto ma lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan faqud bilwasfi hadalkani wuxuu isdiraag ku yahay uu ka daba tegayaa baydkii hore ee qaacidadiisu ay ahayd alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab iyuu wax ka soo reebaya wuxuu yidhi maa lam yakun hadduusan ahaanin wey cumuumkii ama sababkii maa lam yakun hadduusan ahaanin muttasifan mid eh, ku sifaysan biwasfin wasfi wasfigaasoo yufiidu faa'iidaynaya cillatan cillo faa'iidaynaya fakhud qaado markaa bilwasfi markaa wasfiga qaado yacni cumuumku hadduu sabab ku soo arooro sababkuna uu ku sifaysan yahay sifo sheegaysa inay cilladii xukumka tahay sabab mujarada ma aha sabab mujarada hadduu yahay waan soo sheegnay laakiin sababka dhexdiisa waxaa ku yimid nasku ku soo arooray sababkiibaa wuxuu wataa sifo u muuqata inay cilladii xukumka tahay hadday sidaas tahay cillada sababka ku soo aroortay cilladaa iyada ah waa inaad marka ictibaariso oo cilladaa meeshii laga helo uun aad naska ku fadhiisiiso oo aad markaa marsiiso waay haddii ayna cilla la soconin waxaan dhihi lahaa ayna la soconin wasfi cillo faa'iidaynaya hadduusan sababka uusan la soconin waa sidii horey loo sheegay haddiise laakiin uu sababka la socdo ay wasfi uu la socdo cillanimo faa'iidaynaya wuxuu ku yidhi marka wasfigaas cillanimada faa'iidaynaya qaado miaalku waxa waaye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu soo maray isagoo socoto ah isagoo safar buu ahaa socotu ahaa markaasuu wuxuu arkay nin la hareeyey oo maro iyo korkiisa lagu dalaalimeeyey oo qoraxda laga laga dalaalimeeyey markaasuu wuxuu yidhi warkani muxuu ahaa waxay yidhahdeen wuu sooman yahay wuu markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slm laysa min albiri asiyaamu fi safar a samafalka wanaagga ka mid ma aha soonka la soomayo safarta dhexdeeda a sababtay ku timi maxay tahy hadalkaas sababta ku yimid maxay tahy ninkan rafaadsan ee qoraxda laga hoosaynayo ayay ku timid soo ma sababta waxaa ka dhex muuqata wasfi keenay hadalkan oo ah mashaqada soo ma mashaqada ninkan mashaqaysan ee isagoo intuu soomay isagoo safar a buu soomay soonkiibuu ku dhibaatooday asagoo dhibaataysan buu nebigu arkay markaasuu wuxuu yidhi laysa min asiyaam laysa min albiri siyaamu fi safar hadalku marka waa hadal caam ah sabab buuna ku yimid sababtana waxaa ka dhex muuqata cilladii wasfi tilmaamaya cilladii xukunka oo ah mashaqaa soo ma sidaa daraaddeed markaasoo kale wasfigaa waa inaad ictibaariso wasfiga ku yimid sababka dhexdiisa ha ka tegin maxaad dhahaysaa marka waxaad dhahaysaa muxuu ahay soomka safarta la soomo hadduu mashaqo keenayo birri ma ah hadduu hee mashaqo keenayo birri ma ah waa inaad afurto hadduusan mashaqo keenayninna waad soomi kartaa markaa soo ma oo dee nebigaa soomay oo saxaabadiisaa soomi jirtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadalkanna muxuu khaas ku yahay hadalkani oo soonku wuxuu karaaha noqonayaa ama laga yaabo inuu taxriim gaadho markaad safar tahay ee uu ku dhibayo laysa min albiri siyaamu fi safar cilladaa iyo wasfigaasaad marka ayaad ku salaynaysaa ee cumuumkiisa ku wadi maysa saasuu ka wadaa macnaha ayib ninkaasi arrintuu ku dhacday marka haddii aanaan wasfiga ictibaarinin oo wasfiga mashaqada aanaan ictibaarinin wuxuu noqon lahaa xadiidkani ninkaa unbuu khaas ku yahay waa haddaan sababta khasisno haddaan nidhi sababta ha ku khasisinna oo cumuumka qaadana waxay isku dhacayaan axaadiis kale oo nebigoo safara ayaa soomay saxaabadiisoo safaraa la soomay tan iyo kan maxaan ku kala duwaynaa marka waxaan leenahay sababka waxaa ka dhex muuqda arrinta keentay nahyiga ama reebidda keentay oo ah ninkani wuu mashaqaysnaa soonkuu ku rafaaday taana way cillada laga wada macnaha shaqada w wuxuu yidhi marka maa lam yakun hadduusan ahaanin wey sababkii muttasifan mid ku sifaysan biwasfin wasfi ku sifaysan wasfigaasoo yufiidu faa'iidaynaya cilatan xukunka cilladiisii faa'iidaynaya halkaana wuxuu inaga ixtiraasay ama ka saaray hadduu sababku wasfi wato laakiin wasfigaasi uusan faa'iidaynayn cillanimo faa'iidaynayn ayada cumuumkeedaad ku wadaysaa waxba ka soo qaadi maysa markaas fakhud qaada buu ku yidhi markaa bilwasfi wasfiga qaado wasfiga sababka ku soo aroore cillanimada faa'iidaynaya wasfigaa markaa cuska oo wixii wasfigaa hoos yimaado oo dhan marsii xukumka wey macna ayib wakhasis ilcaama bikhaasin warada ka qaydi muطlaqin bima qad quyida wakhasis haas yeel buu ku yidhi wakhasis khaas yeel alcaama caamkii khaas yeel bikhaasin mid khaasa ku khaas yeel warada khaaskaasoo soo arooray ka qaydi muطlaqin xaaluu la mid yahay mid mulaqa qaydidiisa iyo xidhidiisa xaaluu la mid yahay bimaa shay lagu qaydo qad quyida sharcan lagu qayday bima qad quyida wixii lagu qayday aad ku qaydo meeshani waxa weeye qaacidadani waa laba arrimoodoo alcaamu yukhasu bilkhaas waalmuطlaqu yuqayadu bilmuqayad waa intaa yacni hadduu hadal caama soo arooro ama nas caama caamka soomaynaan dhihin waa hadal afraaddiisoo dhan wada qaadanaya soo ma afraad fara badanoon la koobi karinna ay soo hoosgelayaan naskii nooca ahaa ayaa waxaa yimid nas kaloo afraaddiisii qaar ka mida ka saarayoo xugum kale siinaya maxaan leenahay marka kan afraadda qaar ka mida la baxay waxaan leenahay waa khaas kii horena maxaan leenahay waa caam seen ugu wada dhaqmaynaa marka labadooda waan ku dhaqmaynaa waxaan ugu dhaqmaynaa kan caamka ah waxaan ugu camalfalaynaa wixii aan laga soo saarinayn la khasisin cumuumkiisii baan ugu camalfalaynaa kan khaaska ana fardiga uu soo saaray ee xukunka goonida uu siiyey kaasaan uga camalfalaynaa dhankaasaan isaga ku camalfalaynaa amaa inta soo hadhay cumuumkiibay baaqi ku noqonaya bay baaqi ku noqonaya saas way macanaha midda hore taas waay yacani afraadda oo dhan ayuu wada qaadanayaa nas baa yimid qaar buu kala baxay qaarkaasi marka yani waxa weeye waa laga saarayaa oo yani waxa weeyaan xukumka uu khaas ku siiyey ayaa la qaadanaya waa meesha la yidhaahdo yuxmalu alcaamu cala alkhaas saas macnaha yuxmalu alcaamu cala alkhaas caamka waxaa lagu xambaarayaa khaaskaa lagu xambaaraya oo lagu khasisaya wey macnaha ayib labada daliilba marka waad ku camalfashay khaaskiina waxaad ugu camalfashay intuu isagu soo saaray caamkiina waxaad ugu camalfashay intiisii kale sidaas weyaan ayib maalan waxaa lagu yidhi akrimi alaba lagu yidhi akrimi alaba ardada karaamee hadalkaas hadal caama maaha aalaba ardadoo dhan baa soo galay markaasaa waxaan ku yidhi laa tukrim ama laakin laa tukrim muxammadan maxamedse ha karaamayna ardadii buu ka mid yahay ogow hadalkaasi macnihiisu muxuu yahy hadalkan dambe maxamed unbuu la baxay oo karaamadii ka saaray wixii maxamed ka soo hadhay ee ardadii ana xaggay ku jiraan caamkii bay ku jiraan khaaskana maxamed baad ugu camalfali caamkana afraaddii kale ad camalfali waaba intaaba soo ma nusuusta marka loo yimaado maalan wuxuu ku miaaliyey xadiidka uu nabigu yuri sl ly slam fii ma saqat asamaa'u alcushru wixii beer ah ee samadu waraabiso biyaha samadu ay waraabiyaan beerta noocaasa midhaha ka soo go'a toban meelood meel baa zaka loo bixinaya alcushru fii ma saqat asamaa soo caam ma noocay dooni ha noqoto laba dhinacba cumuum baa kaga jira dhan maada cumuum baa kaga jira dhanka kalena waxay beertu waraa yaani biyuhu waraabiyeen oo dhan baa soo gelaya ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen meeshaa iyadaa cumuumkaa haddaad qabato oo beer kasta oo samadu waraabiso toban meelood meel baa laga bixinaya ma sheegin xadiidkaasi hadday yar tahay waxa kuu go'ay iyo hadday badan tahay intay dooniba hale ekaatee haddayba beeri kuu soo go'do biyaha samaduna waraabiyeen cushur baa lagaa rabaa toban meelood meel soo ma waxaa yimid xadiid kaleoo marka dhahaya laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan rati rar wixii ka yar saka laguma leh ayib xadiidkii horena muxuu ahaa waxii cirku waraabiyey oo dhan ha yaraada ha badnaado soo ma soo gelayn xadiidkanina wuxuu yidhi wixii shan ratirar ka yar waxba laguma laha maxaan dhahaynaa marka wixii shan ratirar ka yar khaaskaan ku camalfalaynaa oo seke laguma leh wixii shan ratirar gaadhsiisan iyo wixii ka badanna caamkii baan ku camalfalaynaa fii maa saqati asamaa'u alcushru kaasaan ku camalfalaynaa khaaskana qaybtan uu soo saaray baan uga camalfalayna macnuhu sidaas aayadda qur-aanka oo kale walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna dumarka gaalada ha guursanina ilaa ay rumaysaan ilaa ay rumeeyaanoo iimaan la yimaadaan laa tankixu lmushriki walaa tankixu lmushrikaati mushrikaadka yaa soo gelaya waxaa soo gelaya yahuudiyaadkii nasraaniyaadkii mushrikaadkii kale gaal oo dhan baa soo gelaya soo saas ma sidaa markay aayaddu caam uga dhigtay dumarka gaalada ah ha guursanina baa waxaa timid aayaddii fii suurati maa'ida ku timid wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa طacaamukum xillu lahum wاlmuxsanaatu min almu'minaat wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum dumarka ahlulkitaabka ah ee muxsanaadka ah waad guursan kartaan soo mushrikaad maa ayib aayaddii mushrikaadka mushrikaad way yihiin laakiin aayad baa timidoo dumarka ahlulkitaabka soo saartay oo waad guursan kartaan tidhi shuruudna ku xidhay soo ma aayaddan marka suuratulmaa'ida ku jirta waxaan leenahay dumarka ahlulkitaabkay khaas ku tahay soo saartay mushrikaadkii kalena xaggay ku jiraan caamkii bay ku jiraan soo ma marka caamka cumuumkiisaaad ugu tacamalfali naska khaaska ana fardiga iyo afraadda uu soo saaray baad ugu camalfali sidaasaa laga wadaa yuxmalu alcaamu cala alkhaas waa meesha la yidhaahdo laa tacaaruda bayna caammin wa khaas iskama hor imaanayaan kanna booskiisa yarkaa u dah kaana wixii intaa ka soo hadhay yani marsii wey maanaa sidaasaa laga wadaa ayib waxaa taa la mid a ah mulaqa iyo muqayidka ka qaydi mulaqin bimaa qad quyida buu ku yidhi soo ma yaani nas baa soo arooray isagoo mulaqa waa la qayday kan qayday inta uu kala baxay baad ugu camalfali kan mutlaqaana intii kalaad ugu camalfali soo ma waxaa lagu yidhi maalan akrim rajulan ilaa muxamadan maxaa samayn marka akrim rajulan waa nakira fi siyaaqi alibaat soo ma ilaaq way faa'ideen soo ma akrim rajulan ilaa muxamadan ayib akrim rajulan raggii kaloo dhan waad ikraami muxamedna ma ikraamaysid ama waxaa lagu yidhi akrim rajulan saalixan nin kastoo saalixaa geli soo ma calaa shakli badali ah laakiin ninkii aan saalix ahayn ma gelayo qur-aanka kariimkao kale kafaarada qatliga dilka oo gafka ah kafaaradiisa markuu qur-aanku ka hadlaya muxuu yidhi fataxriiru raqabatin mu'mina qoor mu'minada addoon mu'mina xore addoon mu'mina xore markii laga hadlayey kafaarada dihaarka waxaa la yidhi fataxriiru raqaba mu'min laguma qaydid soo ma markii laga hadlaya kafaarada yemiinta dhaarta kafaaradeeda waxaa la yidhi fataxriiru raqaba mu'mina laguma darin u fiirsada yacni kafaarada dhaarta waa uun waa uun raqaba waa mutlaq kafaarada dihaarku waa taxriiru raqaba mu'mina lama socoto waa mutlaq kafaarada qatliga khata'a ah waxaa la socota mu'mino waa muqayad soo ma fataxriiru taxriiru raqabatin mu'mina ayib ma laysku qaydi wey marka ma laysku qaydi meeshaa iyadaa marka tafaasiil fara badan baa ku jirto waxay leeyihiin culimmada in badanoo ka mid a haddii xugumku isku mid yahay sababka xugumka keenay haba kala gadisnaadee xugumku hadduu isku mid yahay ee eh, muxuu ahay waa laysku qaydayaa laakiin xukumku hadduu iskhilaafo sababku midba ha ahaadee xukumku hadduu iskhilaafo laysku qaydi maayo oo waxay u qaybiyaan dhawr dhawr bay u qaybiyaanoo marna sababkaa yaa iswaafaqaya xukumkuna waa iskhilaafaya marna xukumkuna waa iswaafaqaya ee sababkaa iskhilaafaya marna sababkii xukumku waa iskhilaafaya sababkii xukumku hadday iskhilaafaan layskuma qaydayo ayb haddii xukumku iswaafaqo laakiin sababku iskhilaafana waa laysku qaydaya cinda aljumhuur haddii xukumku iskhilaafo sababku iswaafaqana laysku qaydi maayo haddii sababku iyo xukumku waa iswaafaqaan oo labaduba iswaafaqaanna de waaba isku mid markaa macna sidaas marka marka taqyiidka laga wado taa iyadaa waay mutlaq haddaad aragto iyo muqayid muqayidkana meeshiisa ugu camalfal mutlaqana inta kale ugu camalfal sidaasaa laga wada macna ayib niqaashaad fara badan baa marka meeshaa ku jira kitaabka sharxa sheekha umaad ka ahrinaysaan macna wakhasis khaas yeel buu ku yidhi alcaama caamka khaas yeel bikhaasin khaas ku khaas yeel khaaskaasoo waradaa soo arooray ka qaydi mutlaqin xaaluu la mid yahay mutlaqa qaydidiisa bimaa shay lagu qaydo qad quyida lagu qaydayo shareecadu ay ku qayday macna hal bayd baa inoo laaban aan ku dhammaystira insha allahu tacaala man lam yakun الtakhsiisu dikra اlbacdi min alcumuumi falcumuuma amdi wuxuu ku yidhi man lam yakun halkaasi wuxuu istidraag ka daba tegayaa khaaska caamka khasiso waxaad ku khasistaa khaaska soo ma ayib maa lam yaku hadduusan ahaanin altakhsiisu takhsiisku hadduusan ahaanin iyo khaas yeeliddu dikra albacdi afraadii caamka oo qaarkood la sheegay dikra albacdi qaar sheegiddii oo min alcumuumi ka mid ah falcumuuma cumuumka markaa amdi socodsiiyo ha khasisin waxaa laga wadaa cumuumku marbaa wuxuu noqdaa dikru bacdi afraadi alcaam oo khusuus uusan ahayn waxaana lagu kala gartaa khaaska iyo afraadii caamka qaar ka midoo la sheegay haddii caamka iyo khaasku isku xugum yihiin oo xukumkay faa'iidaynayaan uu isku mid yahay takhsiis lama yidhaahdo ee waxaa la yidhaahdaa dikru bacdi afraadi alcaam baa la yidhahda haddii caamka iyo khaaska xukumkoodu kala gedisan yahayna takhsiis baa markaa la dhahaya maalan waxaa lagu yidhi akrimi alabaa lagu yidhi ardada karaamee xukumku muxuu yahay waa karaamayn soo ma markaasaa waxaa lagu yidhi akrim muxammadan muxamedna karaamee ardaduna ka mid yahay soo ma ardaduu ka mid yahay maxaan dhahaynaa markaa takhsiis ma ah waa dikru bacdi afraadi alcaam sababtuna maxay tahay leanna xukumku waa isku mid karaamee iyo karaamee waayo soo ma xukumkii caamka iyo khaasku hadduuba isku mid noqdo takhsiis la dhihi maaye caamka afraaddiisii oo qaar ka mida uun gooni loo sheega way lilihtimaam laakiin hadduu xukumku iskhilaafo oo lagu yidhahdo maalan akrimi alaba ilaa muxamadan macnuhu muxuu noqonayaa ardada karaamee laakiin moxamed ha karaamaynin xukunkuma iskhilaafay hadduu xukumku iskhilaafay takhsiis way marka hadduusan xukumku iskhilaafinna waa dikru bacdi afraad ilcaam miaalku wuxuu noqon karaa oo lagu miaaliyaa xadiidkii nebiga sal lla lay uu dhihi jiray jucilat liya alardu masjidan wa tahuura masaajid dhulka waxaa la iiga dhigay meelaan ku tukado iyo midaan ku dahaaro qaato soo ma jucilat liya alardu lafdiga waa lafdi caama lafdi kalaa yimidoo jucilat turbatuhaa lanaa tahuura carrada dhulka ayaa dahaarana looga dhigay midaan ku dahaaro qaadanay xadiidka hore muxuu yidhi marka jucilat liya alardu dhulkii oo dhan buu cabiray soo caam ma dhulkii oo dhan buu cabiray lafdigan kalena muxuu cabiray carraduu cabiray meeshaasaa marka laysku haysta shaaficiyadu waxay yidhahdeen waa takhsiis iyo qolyo badan oo la socda wabittaali waxa lagu tayamumi karo waa un carray dhaheen jucilat liya alardu cumuumkeeda waxaa khasisay lafdada dhahaysa jucilat turbatuhaa waa takhsiis bay dhaheen soo ma qolyaha kalena way ka doodeenoo waxay yidhaahdeen xukumka aan fiirinno soo ma jucilat liya alardu xukumku muxuu yahay ya waa inay masjid tahay tahuurna tahay ayib carradii markii gooni loo sheegay xukumkeedu muxuu noqday waa inay tahuur tahay soo ma xukumku waa isku mid marka arladiina inay tahuur tahay baa lagu sheegay carradiina inay tahuur taha lagu sheegay soo xukumku isisku mid maa isma khilaafin xukumku mar hadduusan iskhilaafin turbadan goonida loo sheegay baabu takhsiis ma ahee waa baab dikru bacdi afraadi alcaam waaye soo ma adiga waxaad fiirisaa xukumka xukunka hadday khaaska iyo caamku isku khilaafaan meeshaa takhsiis baa ku jira xukunka hadduu isku mid noqdo takhsiis lama dhahaye afraad iyo caamko qaar gooni loo soo sheegay min baab alihtimaam bay noqonaysaa marka manaa maa lam yaku hadduusan ahaanin waa altakhsiisu khaas yeelidu dikraalbacdi qaar sheegiddeed hadduusan ahayn oo min alcumuumi cumuumkii ka mid cumuumkii afraaddiisii qaar ka midoo la sheegay hadduusan takhsiis ahayn falcumuuma hadduu sidaas yahay marka falcumuuma cumuumka amdi socodsii marka cumuumka wad oo takhsiis ha ku samayna ha khasisine cumuumka sidiisa ku wad leanna waxa weeye afraaddii wax ka baxaya ma jiro kulli hal xukunkiiya wada qaadanaya tan la sheegayna ihtimaam ahaanun baa loo sheegay markaa macnaha hada wabillahi tawfiiq wsl llahuma wslm cala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslem kitaabkii intaasuu ku egyahay eh, ilaahayna tabaaraka watacala waxaan u weydiinaynaa sheekha sheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo nadmigana sameeyey sharxana saaray ilahay inuu miisaanka xasanaadka u saaro qabrigana ugu waasiciyo qiyaamadana ilaahay tabaaraka watacaala uu ajirkeedii abaalgudkeeda siiyo innagana ilaahay nagu anfaco wixii gafa ilaahay naga dhaafo wixii saxsanna allah inagu anfaco hada billahi towfiq wsal allah wslama cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslem